الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساجد ومواضع الصلاة masaajidii iyo meelihii salaada kitaabkeedii weeye <clears throat> bal adigu masaajid iyo umuuro kuba tacalluqsan iyo meelaha salaada ayaa inoo iman doona oo halkan inooguba iman doona iyadoo dee bal matalan kollay taa imanayso qiblada wareejinteedii iyo axkaamo kaleba <clears throat> wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثanii abu kamirin الjaxdariy قال xdثnا cبدالواحد قال xdثnا الأعمش xا قال وxdثnا أبوبكر بن أبي شhيبة وأبو كريب قال xdثnا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي dr قال أنه قال قلت يا رsuuل الله سندka kolley cid cusub ma arkayo waxaan ugu joogsanaanay ima muuqato ibraahimkan ibraahimu taymina kolley kitaabka meelahan ibraahim kalaynu soo marro la arka casharkii xalaynaynu ku jiray oo ibraahimkan aswadiye kaba wariya acmashna seen ugaba wariyo wo ibraahimkanba uga wariyo waa ibraahimu nakhaci iyo ibraahimu taymi isku magac weeye magaca aabbaana way ku kulmaan oo ibraahimu nakhacina ibraahim yaziid baa la idhaah ibrahim taymigan aan haynana ibrahimnu <clears throat> waxa weeyaan yaziid un baa la kollay awoway ku kala baydhaaniyo nisbada xagga marka la eego dabaqadna waa isku mid oo mid kastaaba waa taabiciinta raggii ugu dambeeye weeye bal xagga geerida isku waqtiya ayuun baabay ahaayeen la arkaa de u taas weeyaan ibrahimkan aane ibrahim yaziid oo aabihii yaziid ibnu sharik waa taabici weyn oo barhkood ay leeyihiin jaahiliyadiiba uu soo gaadhay kolley inanka axaadiistiisu ay badan tahay ee walow nifiqa ay yahay isna culimadii reer kufa ahaa inankiisa ka axaadiis badan ibraahimna nin caalimu ahaa saalixa caabida idqaan badan kolley isagoon afartameeyaba buuxsan ama afartanna aan gaadhin ayaabuu dhintay <clears throat> bal tarjamadiisana kolley ninkii u baahan khaasatan waxyaalo kolley umuuro qariiba kuma sugan tarjamadiisa salaaxiisiiyo taa tilmaamaya ee siyar aclam nubala mujaladka shanaad ayuu qaybihiisa hore kuba sugan yahay kolleyna waxaa la yidhaha xajaaj baa dilayna waa la yidhaha mee jeelkiisuu ku dhintay isagoo isaga u xidhanna waa la yidhaahaa kolley meelahaasunbuu kuba dhintay labayo sagaashanka ama afar iyo sagaaشhantii bal nin saas waa ah caabid ah saalixa laakiin haddana de waa taas dulmiga iyo tacadiga <laughs> dadkaa loo geysanayey ama laba dilay ama uu isagoo xidhan uu sabab la-aan uu xidhan yahay un oo xajaaj jeelkiisii ku dhinto bal waxaa la yidhahaa xaaladay ku jireen meel haddii cadceed uu ku xidhi jiray wax qabow ka celiyo wax dhaxan ka celiyaani jira hooyadii markay utii way garan ba weyda waa isbedelay ba siduu ahaa oo dee may garan weydaa laba hadlay may garanba hooyadii <clears throat> bal markaa ninkaas caabidka ah weeyo saalixa ahaa hadaladiisa inoo soo naqliyaan waxaa kala mida ah haddaad aragtid man yatahawanu bitakbiirati اlأulى faksil yadaka minhu waa heerku jooga isagu takbiirada hore nin fudaydsanay ujeedadu allahu akbartaa hore imaamku salaada ku gelaya in aan safka ku jirin haddaad aragtid kaas wax kama soo socdaan ka faraxala weeyo isaga faksil yadaka minhu waa de isaga waa habkii uu joogay iyo heerku joogay <clears throat> wuxuu yihi haddaba in abu dar الغifaari ayaa yihi qultu waxaan yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow ayu masidin masaajidkeeba ama masaajid kee kamida wudica la dejiyey fi lardi dhulka awal ugu horeyn oo masaajida dee ilaahay lagu caabudo iyo amaakintaa lagu cibaadaysto masjidkeeba ugu horeeyey oo ugu horeyn dhulka lagaba dhisay ama laba dejiyey qaala wuxuu yihi almasjid اlxaraam waa masjidkaa xaraamka ah ee maka ku yaalo ilaahay baa weli ina awala beytin udica linnaasi laladii bibaka oo dee culimada ayaama ay yidhaaheen ba halkan maaha aqalkii ugu horreeyey wax aqal la yidhaaho ee de waa beyt cibaado loo dhisa weeye waa markaa masjid se xadiidkaba inoogu sugan meel loo dhiso cibaado loogu talagalo rabbi in caabudo markii ugu horreeye dhulka laga de laga dhisay wuxuu ahaba masjid ulxaraam qultu waxaan ihi uma ayun maxaa haddana ku xigo masjidkeebaa isaga xagga marka la ego aqdamiyadaas kusoo raacaya qaala rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh almasjid اlaqصى masjidkaa durugsan ama fogaanta badan ay leeyihin dee alaqصana waxaaba loo yidhi masjid kacbada la eego dee aad bu ugaba durugsanaa waa kaba durugsan yahay barkood baa yidhah dee waqtiyadaa meel dee masjid ka dambeeyeyba oo lagu caabudaaba ilaah ma jira ma jirinoo sidaasa alaqsa loo yidhi adigu macnahan almuqadas ee laguma magacaabana barhkood alaqsana kuma fasira taasun ee eh, haddaba masjidkaas baa isagu haddana dabadii kacbada horeysay waxaa ku xigay almasjid alaqsa qultu waxaa idhi waxaa odhanaya abu dar alghifaari rasuulkaan weydiinayaa salawaatu wasalaamu calayh kan baynahumaa imisaa dhexdooda ahaatay oo macnaa muddo xagga iyo waqtiga waqtiga masjidka kacbada ama beyt اlxaraam ama dee masjid اlxaraam la dhisay iyo markaa la dhisay almasjid اlaqصى intee udhexaysay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh arbacuuna sanatan afartan sanadood baa u dhaxeeyey binaha ama wadciga masjid اlxaraam iyo wadciga masjid اlaqصى taas buu hi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal markaa in walow dee makaankii cibaado loo dhisay kuwii ugu horreeyey ay kaa yihiin meesha ugu mudan ee cibaado lagulaba yimaado ama salaadna ay masaajidda tahay haddana ee masaajidii kuma xidhno salaada sixitaankeedii oo wuxuu uhi rasuulka ilaahay wa aynamaa meel alla meeshii adrakadka ay ku haleesho adiga ku kuu gasho weeye waqtigeedii kuu galo ay ku soo haleesho waa waqti ahaan asalaatu salaadu fasalli tuko oo haddii markaa masjide aada joogtana waabad ku tukan ama uu kuu dhowyo waa adigan tegaya haddii kalena adigoo u degdegaya salaada waqtigeed inaad tukato in kaagama dhacayso salaaddii meel aan ku tukadaa ma jirto ee halkii ay salaadu kugu gashoba tuko oo ku tuko fa huwa mawdicaas iyo meesha aad ku tukanaysay salaadu kugu gashay masjidun waa meel ilaahay lagu caabudo waa masjid iyo meel lagu tukado weeyo salaada way ku ansaxaysaa ee meelaha kooban ee lagaba soo reebee laynoo diiday inaan kuba tukano oy maqaabirtiiyo kaba midiino inoo dambeeya iyo acdaanulibil aynu soo mariyo umuuraha mooyaane ee kolhood meel kasta oo daahiraba salaadii way ku ansaxaysaa kuba tuko bal xadiidka duruq buu leeyahay ama dariiq labaad buu leeyahay markaasaan wax yar kaga soo noqon doonaa meel horta aan dariiqan isgaadhsiinaya o fي xadiiثi abi kamilin waa abi kamil الjaxdari fadl بn xuseynka sheeka muslim ahaa uma xayثuma meel alla meeshii adrakadka salaato salaadu ay kugu gasho ay kugu soo haleesho fasalih manaa ku tuka meeshaas hadan fasalih ku sugani waa ha reeban waana hada ay ku magacaabayeen ha sakti weeye waa amuska dee joogsigan lagu joogsaday ficilkii waa ficul amar <coughs> marka joogsigii laguma joogsaday baa dee markaa hadalkii kalena lagaba gooyo ayaa dee waxay noqonaysaa bal si dee xaraf maalan saakina loogu joogsaday ayuunbaa loo soo jiitay ama loo keenay fasallihi ficilka intiisu dee sallidaa ku dhan yahay fa inahu mawdica salaada kuugu gashay masjidun masjid weeye halkaas oo dee salaadu kaagama xidhna meel masjida oo haddaad weydo inaad salaaddii markaa iska daydayso hal alla meel alla meeshii ay salaada kugu gashayba adigoo weliba u degdegaya salaada waqtigeeda hore tukanaya ku tuko dariiqii xadiidku lahaayee dambe waa kanoo xadaثanii عaliي بن xujrin الsacdiy qaala akbarana عaliي بن musirin qaala xadaثana الأcmashu sanadkii hore waa halkay ku kulmayaan oo labada hore sheekha muslim iyo sheekhiisu sanadkii hore inoogumay sugnayn acmash baa inoogu sugnaa halkana iskaga soo dhaceen can ibraahim bn yai ibni yaziid ataymiye waa tan imaka magaciisii magacii aabihii laynoo sheegay qaala wuxuu uhi horena kitaabka waan ugu soo aragnay kuntu waxaan ahaa aqra-u mid aqriya calaa abi aabbahay yaziid ibnu shariiko waa taa nili culimadii reer kufu aabihiina ahaa cumar iyo adigu waa dadkaas saxaabada waaweynna waa soo gaadho barhkood ay yidhaahaan jaahiliyaba waa soo gaadhe waa dabaqada ku xigta un saxaabada ayuu noqonayaa bihi ayaa waxaan ku dul aqriyayay alqur'aana qur'aanka fii sudati sudada iyo mawdica uu sudada kuba magacaabo waa masjidkii kuufa waa meesha waa reer kuufa nimankan iyo masjidkaas waa meel dhinaciisa oo hadhaysnayd oo dee taa ay kuba magacaabayeen oo wuxuu sheekhu leeyahay halkan sharaxan ay ugu sugan asudatu waaxidu sudad wahiya almawaadic alatii tudilu xawla masjid amalaa lafdiga waxaa filaya inaasta i taale lakin waxaa laga yaabaa sawaabku inuu yahay alatii tudalalu xawla masjidi walaysat minhu waa masjidka un dhinacyadiisa meelaha la hareeyo oo dee masjidkii un walow aanay kaba mid ahaynoo masjidka dee laakiin halkan kolley haddii loo baahdo waa loo fadhiisan karaa haddii safku gaadho waa lagu tukan karaa meelahaas baa suda la idhaha kolkoor sunada waxay dhahdeen albaabada oo kale ee marka loo yar sameeyo wax madilo yar oo cadceeda iyo roobka iyo celinaysa oo ka yar baxsan oo harhaynaysa taa nafteeda sudo waa la yidhaha sudatulbaab haddii la yidhahno taasay noqonaysaa marka hadda waa meel aan masjidka ka baxsan laakiin taasa saasaa bal markaa muslim san baa inoo dhacday laakiin xadiidka nasaa-i uu wariyo san uu kuba wariyey unbu kuba wariyey laftigiisu isaga wuxuu asan xataa uu imaamku sooba qaadanayo sharaxana waxaan ku kuntu aqra'u calىa abi alqur'aana fi sik fi sikati sikadna oo ama dee waa jamcu sikak oo waxa weeyaan ma waxa weeyaan a sikak waa zuqaaqa ama dariiqyadan yaryar ee dee xaafadaha dhex mare aqaladna ay hareeraha ay ka xigaan taas baa lagu magacaabayo waa markaa waa duruqdan oo meel dee banaana ama dariiqa kolley sunnadiina kol haddaan leni masjidkii way kaba baxsanay haba hadhaysnaatee waa iska mamar way noqonaysayo kama dheera laftiga dambe inoo soo socdaana waaba dee taasu macnaha dariiquu tilmaamayaaye waxa weeyaan waa halkaa dariiqii intay iska fadhiisteen ayuu kolna uu isagu ka dhegaysanayo aabihii bu dee uu ku dul aqriyayo kol kolna sida laftiga xadiidka riwaayadkiisa kala kuba timi awqaada qaarkeedna aabihii ka aqriyayaabuu ahaa markaasa wuxu uhi faida qara'tu markaan aqriya aabihii buu qur-aankii ku dul aqriyayaa asajdata aayaddaa sujuuddu ay ku sugan tahay aayad sujuudeed dee qira'adii ay ku maraan ayuu sajada sujuudayey aabihii baa sujuudayey faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abati aabbahayow atasudu fi طariiqi waa tan eeg lafdigan nasaa-i ee asika waliba riwaayaadka qaarkoodna asika ka dhacdo waa sika uun jamaceen waana azuqaaq iyo duruqdaas weeye bal matsalan ayaabay dee imaka kan inay dariiq ahayd baa laftigan dambe iyo hadalkiisu inoo caddaynaya lakiin sudaduna macnuu kama dheeraan leenahay walow sudadu ay taa tahay waayo ruwaadda qaarkoodna dee waa tan loo nisbeeyo nin baaba asudiyul kabiir ninka la idhaha ismaaciil oo ay idhaahaan waxaa loo yidhi meeshaas imakae kufa masjidkeeda dee dhinaciisa ahayd buu dhar iyo wax ku iibin jiray oo san baa dee nisbadu halkay ugaba timi in asudiyu sagayr la yidhaahno kollay nisbadiisna waa meelahaasun oo isagu kaa ka dambeeyey oo dee kani waa ninkaa ruwaadee wax lagaba wariyay laakiin isagu dadkii been ah kaba mid ahaa oo dee riwaayaad uu leeyahay kutubta ha kuba sugnaato oo moxamed ibn marwan la yidhaha sudiyu sagirna waa jiraa kollay nisbada waa leeyahy marka waa nisbat ila sudda sudadna waa makaanka mudalalkee taas baan idha xawla masjidba inta haddaba sikakna waaba dee lafdigan dariiq isaga uga sii dhow weeye oo meel dariiq ay ku aqriyayaan oo dee kuufa un duruqdeedii kaba mida masaajidka kuba dhawaato <coughs> oo waxaa dhi ma dariiqi baad ku sujuudeysaa waa waa kan iska sujuuday markuu aayaddii sujuuddii maqlay qaala wuxuu uhi de hayo inii anigu samictu waxaan maqlay abaa darin yaqulu xaal uu ku qowlayo sa'altu rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan weydiiyey can awali masjidin masaajidkii ugu horeeyey oo wadica fi lardi la dejiyey ama lagaba dhisay dhulka qaala markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamuh calayh almasjid alxaraam ayaa u horeeyey qultu huma ayun qaala almasjid alaqsa qultu kan baynahumaa qaala arbacuuna caaman waa intii aan soo aragnay maxaa markaa rasuulku yihi huma alardu bal dee kuwaasi masaajidii fadliga badnaa loo safrayey salaada lagu tukadaana ay adcaafan mudaacafa salaadaha kale uga badnayd haba noqotee laakiin haddana salaadu iyaga iyo masaajida kale un kuma koobna eh alardu dhulku laka adiga masjidun meel lagu tukadaa dhulku si guudba kuugu yahay eh, faxaysumaa meel alla meeshii adrakad ka salaato eh, sujuudina waaba tan walow aanay salaad ahayn sujuudi waad marka meelihii lagu sujuudaya kaba mid tahay tan u dariishanaya meel alla meeshii salaada kugu gasho ay kugu soo haleesho fasalli ku tuko salaadii masjid bay kuu tahay taas dahuurna way noo tahayba dhulku san horena usoo marnay inoona dambeeya <clears throat> bal macnihiisu waa inoo cad yahay waxa weeyaan masjid la dhiso oo dhulka lagaba dhiso waxa u horeeya almasjid اxaraam taas na yidhahdo oo qur'aanka inoogu sheegay suuraةu ali cimran ina awala beytin wadica linaasi ladii babaka masjidka labaad ee soo raacayna waa masjid اaqصى intaa wax dee imika aynu ishkaal ku tirinaa inooguma sugna laakiin maxaa inoogu sugan xadiidka labadaa masjid dhismahooda inuu u dhaxeeyey afartan sanadood ee waxaana mashhuura nebi ibraahim waana tan dee ilaahay qur-aanku inooguma sugan yahay oo de inuu nebi ibraahim dhisay kacbadii laakiin waxaa kaloo shuhrowday bal nusaa-ina sunantiisa waa kuba sugan yahay meelahan buu xadiidkeedna kuba wariyaaye almasjid اlaqصى inuu dhisay nebi sulayman uu dhisay taas hadday riwaayaadka qaarkoodna da-ud baa bilaabay laakiin sulayman da-ud ma taam yeelin sulayman baa taam yeelay bal taase calaa kuli xaal ama da-ud haba bilaaba ama sulaymaanu haba bilaabe dhismaha uu baytulmaqdis sulayman dhisay oo xadiidka nasaa-in ay kuba sugnayd markii uu dhameeyey inuu ilaahay umuuro weydiistay oo waxa weeyaan ay kaba mid ahayd ruuxii usoo baxa wax kaloo gurigiisii ka soo saaraya aanay jirin inuu masjidkaa kusoo tukado mooye ilaahay inuu u dembi dhaafo isagana mulki laa yambagii liaxadin min bacdihi ilaahay siiyo oo kale bal adigu umuuro khisaal buu weydiistay bal jirtay markaa ishkaalku wuxuu kaba imanayaa markan idhaahno nebi ibraahim iyo nebi sulaymaan muddo aada u dheeroo boqolaal sanadoodaa udhexaysay nebi sulaymaan ambiyadii reer bani israa'iil buu kaga mid yahay nebi muuse oo in badan kaba horeeyey iyo nebi ibraahimba dee muddo dheerba uba dhexaysay afartana way taallaa marka bal waxa weeyaan un halkan ibnuqayim oo kale zaadulmacaadkiisa isagu waana si isagu doorto wuxuu leeyahay innebi-in adigu sulaymaan arrinkiisu dhismaha uma yimaadee ta'siis ma ahayne tajdiid bay ahayd markaa baytulmaqdis waxaa dhisay nebi yacquub baa dhisay markaa markii awowgii ibraahim dhisay kacbada iyo waktigaa isagu baytulmaqdis dhisay ayaa muddadani udhexayso waayo dee ismaaciil nin weyn buu hayo waa kii la dhisayey isagu markaasna isxaaq oo aabihii waa jiray yacquube markaa yacquub baa dhismahan lahaa baytulmaqdis nebi ibraahimna dhismaha baytul wuxuu lahaa kacbadii markaa muddada udhexaysana intan xadiidka inoogu sugan bay ahayd marka taa la yidhaaho ishkaalkii meeshuu waa kaba baxaya de waxaa kaloo iyadoo culimada qaarkood ay kuba jamciyaan arrinku dee dhismahoodii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ha looba iyo nebi sulaymaan ha looba tiiriye laakiin ilaahayna waa ka idhi ina awala beytin wadica linnaasi laladi bibaka ambiye hore oo dee nebi aadam ugu horreeyey iyo ummado badanna waa jireenba amaakin cibaade markaa way jirtay ee nebi ibraahim asaaskii ha kor yeelo isaguna walow markaa dhismo muuqda aanu jirin waxa weeyaan un dee isna tajdiidun bu ahaaye taasiis may ahayn barhkood ay soo naqliyaan nebi aadam iyo shiis ina nebi aadam ahaa iyo bal dee dhismooyin saasa oo ay markaa istabangeliyaan walow wax dee aynu nidhaahno nascad baan uhaynaa nebi ibraahim kiisaas horeynayo umuuro saasay yidhaaheen oo markaa baytulmaqdisna horeeyey un sulaymaanna uu tajdiidkiisa lahaa waxa weeyaan <coughs> tajdiidkan iyo dib u dhiskana nebi ibraahim lahaa laakiin dhismo ka horreeyey ay jireenoo labadooduba waktigan afartanka sano ay udhaxaysa wakti labadaba kaba horreeyey ay tahayba in waxa weeyaan ay ahaydba taasna dee culimada qaarkood way ishaaraaneen bal haddaan intan kuba gaabsano macnuhu waxaan odhanayaa no slayman isagu wuxuu ahaa mujadid eh ama uu weyneeyey dhismayne eh, laakiin mu ahayn inuu asaaskii koobaad lahaa saa daraadeed bay markaa xadiiskuna inoogu dee markaas arrintu inoogu hagaagaysa afartankaas nood inay uba dhexayso umuuraha kale xadiidku waa inooga cad yihiin oo dee umuurahan kale waa tahay daahirka xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana hushaym عan sayاr عan يزيد الفقيr عan jaaبir بن cabd للahi الأنصاriي qال أنه qاl bal يزيد الفقيr kollay hore kitaabka waynu usoo aragnay imaan iyo baan kuba soo maray inuu taabici yahay waa kaa saxaabigan kaba warinaya yaziid ibnu suhayb la yidhaahna waan soo maray alfaqiirna horeba san usoo sheegnan kuma celinayno ee kolley waxaa la arkaa dad aan habeenkaa jooginay inay jiraan faqiir laftiga dee marka ruuxu maqlo alfaqiir wuxuu qaadanayaa ninkii miskiinka ahaa ama faqiirkaa macnuuna kaa maaha waxay weeyaan un lafahan dhabarka ee fiqaaru dahri ama taxanaa dhabarka ayuu ka cabanayey ama uu dee xanuun kaba hayey marka taas baa alfaqiir loo yidhi oo imika kana yashku min fiqaari dahrihi weeye sabao kolkol dee luqada macnahana waa yimaadaa markaa yaziidkii caydha ahaa ama sarwalka ma aha waxa weeye un waa yaziidka dee isagoo dhabarku xanuunaye bal halkaa kala cabanaye un bal markaa laftiga alfaqiir macnaha inoo soo degdegaya maha waa macnahaas weeye yaziid ibnu saahibna waa la idhaah wuxuu yihi markaa taabicigaasi qaala jaabir bn cabdillaahi baa yidhi radia allahu taعaalى canهuma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ucditu waxa la isiiyey khamsan shan lam yucdahuna aan la siin axadun axad qabli aniga hortay ah oo shan khaslo oo aniga ilaahay uu gooni yeelay oo nebi khasaa'istayda ah nebi ila wadaagsanayaaba aanu jirin ayaa la isiiyey bu ihi weliba dee shantuna cadadku mafhuum ma laha waayo xadiidka riwaayaadkiisiiyo umuuriya axaadiisa kale markaan tatabucno kolley intaa waxoogaa bay kaba badnaanayaan xafid ibnu xajare raximah اllahu tacaala fatubari waa jiska hore kitaabu tayamum xadiidkan kolley dee duruqdii iyo wixii riwaayaad kale kuba yimi iyo si fiican buu usoo talkiisiyaaye khasaaisiis intan way kaba badantahe bale waa xadiidka riwaayadan waxa inoogu yimi cadadkuna mafhuum ma laha una waxba ishkaal markaa ma jiro haddii khasaar intaa ka badan ay halkan nooga soo baxaane ucطitu خaمسا lam yucdahuna axadu qablي kaana wuxuu ahaa kulu nebiyi nebi kastaaba yubcaثu mid la diray ilىa qowmihi tolkii khaasatan khaas ahaan oo nebi kastaba waxaa loo diri jiray ama dadka degaankiisaas ah ama qabiiladiisaasaa loo dirayey oo dee waa qowmkii ee kolley nebi luuda oo kaleba qowmkiisii may ahayne waa reer uu la degay uu meesha yimi uun isagu nebi ibraahim buu qaraabadiisa ahaa ama faamana lahu ludun o qaala inii muhaajirun ilaa rabbi waata qur'aankaba inoogu suganoo inuu lud intuu beledkoodii joogay malaa bilaadii baabil iyo xagga ee dee waqtiyadaa dabka lagu riday inuu luud rumeeyey oo waa ibnu akhiihi baale waa dee adeer buu ahaaye markii dambena uu la soo hijrooday shaan bay wada yimaadeen markaasaa qoomkaa loo diray haddaba waa adugu laakiin waa qoom gaaro uun ama dee ha ka dhasho ama dadkaas looma diray lakiin cid gaaraa loo diri jire ummadda adduunyada ku nool oo dhan nebina looma diri jirin ka horreeye rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wabucuthu waa lay diray waa khaasiyadii koobaade ilaa kulli axmara wa aswada ku cas iyo ku madowba waa lay diray waa dadkii oo dhan adigu si guud weeye so weliba dadka aan kuba koobnayne jinna loo diray markaasoo jin iyo insiba loo diray haddaba dadka ama dad madow haba noqdeen kuwa caddaana ha noqdeen kuwa casab ha noqdeene dhammaan waa lay wada diro dee waxa weeyaan ursiltu ilى الnaasi kaafa si laftiga xadiidka riwaayadkiisa mid kamid iba ah u ahaa dadka oo dhan ba ayaa loo diray qur-aankana deeta inooguba sugan waayo de ilahay baa de latkun lilcaalamiina nadira caalamka o dhan si ugu noqoto kaa u digaya kolley xaggan alaxmar alaswadna wuxuu halkan de uu leeyahay oo halkan iguma sugan riwaayana way noo dambaysaa ilى الnaasi kafi alaxmaru ah in loogaba jeedo albiid min alcajam wagayrihim waa dadka cadaanka ama ah, midabkooda aswadkana uu leeyahay carab oo dee ligalabati sumrati fihim oo qolooyinka aada usii cadcadee ka marka <clears throat> markaa iyo carab loo jeedo ama alaxmar in loo jeedo carab iyo wixii kaleba oo dee adigu iyo dadka cadcad iyo carab iyo dee wixii midabada le alaswadna dadka madow loo jeeda muhimku waa dad oo dhan baaba loo diray rasuulka ilaahay khaslo labaad waa xilatu waa la waa la xalaaleeyey oo li aniga alghanaa'ima xoolaha gaalada dagaalka lagaga helo ayaa xalaal la igaba dhigay walam tuxalla looma xalaalayn oo axadin axad qabli aniga iga horeeyo ambiyadii hore ahaa alghanaa'im jamcu ghaniimatin waya haniimana waa waxaan gaalada laga helaye dagaal lagaga helayo waa iyadoo lala dagaalamay xoolahooda laga hela dagaalka laga helaa haniimo lagu magacaabaa marka la eego inaga sharcigeenuna kollay kayfiye loo qaybiyay leedahay oo khumus baa laga saaraa dee hadhow isagana sii qaybsamo oo lasii qaybiyo arbacatu akhmaasna dadkii kolba dagaalkaa ku jiray ayaa yeesha oo waclamuu anama ganimtu min shayin faana lilahi khumusahu bal haddaba markaa dadkii xalaal bay utoo way qaadanayaanba waa taasoo waa la qaybsanaya laakiin rusushii hore ee kuwa qaarkoodna jihaad looma idminba oo may jihaadayn oo dagaal may gelahayn kuwii jihaad loo idmeye gaalo la dagaalamayay ee xoolo markaa dagaal dee awqaadda qaarkeed kuma helayeyna xalaal umay ahayn wixii khanaa'ima inay cunaane maxay samaynayeen waa la ururinayoo laysu wada keenayey marka laysu wada keeno haddaan khiyaama meeshii jirin iyo wax la qarsaday aanay jirin oo wuxuu sidaa ku dhan yahay naar baa imanaysay xagga samadoo naartaasaa gubaysay iyagu laakiin looma ogolaan waxay cunaan oo kale dee qisadii saxiixa inooguma sugnayd bukhaari iyo muslimba waa inoo dambeeyaan muslimne ninkii ama nebigii ee isagoo jihaad la amray oo qoom gaala laba dagaalamayay waqti ee intay gaaban oo malaa dee maalintii aanay dagaalamayn waa reer bani israa'iil buu ahaa maalintii sagtina ay kaba soo dhaweyn ilaahay weydiistay inuu cadceedda u joojiyo cadceedda loo xabaasay wixii xoolee la helay waa ti intuu dabkii yimi haddana dabkii baa taaban waayey dabkii waa yimi waa gubi waayo markaasuu yihi ina fiikum gululan khiyaama meesha jirto waxbaa idinku maqan waxbaa idinku maqan qolo ka dhammaan qabiilo kasta haylan waayo cosoo qabiilaba cid baa laga soo saaray markii ay gacantiisa qaadeen baa qolo dee qabaaishii kaba mid ahayd ba ama nin raggaa qabiilo matelayay ayaa gacantiisa ku dhegtay idinka ayaa khiyaamadu idinku jirtaa balasta dee arrintii loo kashifayeyba inaga satrigaasaa jireen markaas ida haddana idinku waa wixii qabiiladaa ka tirsanaa shaksi shaksi hay gacan qaadeen ama hayla muwaayacoodeen markaasaa laba nin ama saddex gacantoodii nebigii ku dhegtoo la yidhi idinkaa wixii hayee keeno markay wixii keeneen malaa dahab weyn ahaa ayaa markii dambe dabkii gubay oo kale ee ambiyada kana saasay haddaba iyaga looma fasixin ama dee midna mu helahaynba oo jihaad baan jirin kii jihaad isagii ahaana dabkaasaa gubayay oo markaas walam t walam tuxala liaxadi qabli lakin inaga xalaal baa lainoogaba dhigay <clears throat> biqurbanin taakuluhu naar wajucilat liya alardu dhulkana waxaa layga dhigay waa khasradii saddexaade dayibatan mid fiican waana tan tafsiirkeedii oo dahuuran ay mudahiratan mid wax dahirayso ciideedii baaba ama dee si guudba dhulkii haddaan idhaahno saciidku waa ma sacida calى اlardi waxaa dhulka korkiisa kuba sugan oo dhan oo dhagax wax kastaaba tayamumkii way gelayaan ama de waaba ciiddeedii oo riwaaya inoo dambaysa ciidii gaar ahaan u hoos yeelaysa haddaba dahuur baa layga dhigay macanaa dahuurka halkana waa dee dahuuran mudahiratan wey mid wax dahiraysa lagu dahaaro qaadanayo marka biyo la waayo iyo waa masjidan maxalushaadku meel lagu tukado oo meel kastoo dhulka kaba mida ah, bal istisnaa-aad waa jirayaaye dee wuxuu noqonayaa masjidkaas lagu sujuuday lagu tukanayo ruux haddii salaada u gashay uu kuma tukanayo waaba kan faayuma rajuli nin kasta haweeneedna waa la mid waa mihaalun adrakathu asalaatu salaadi ay haleeshay oo salaadi ay u gashay sallaa waa tukanayaa oo ummaddan kaba mide xaysu halkay ummadihii hore kanaa-istooda iyo biyaxdooda un ay kuma tukanayeen inagu meel alla meesha waktigu kuu galaba waa lagu tukanayaa khasre afraad wa nusirtu waxaa laygu nusreeyey oo laygu hiiriyey birucbi cabsi iyo argagax cadowgeyga yuqdafu fii quluubi acdaai weeye lagu tuuro lafti axmed baabuha kaasna qulubta cadowgeyga lagu sii rido bayna yaday masirati shahrin in loo socdo horteed oo adigu ujeedadu iyadoo cadowgeygii aanu aada u kala fognahay oo haddii aan islaaho dee halkaa aan joogay halkay degan yihiin bil loo soconayo ayaa halkaa ilaahay subxaana watacaala rasuulka ilaahay uga nusreeyo cabsi ay ka cabsanayaan iyo ergagax iyo rucbi ayaa laguma riday weeye oo taasna rasuulka ilaahay baa loogu nusreeyeyba <clears throat> wacditu waa laysiiyey ashafaacata shafaacadii baa laysiiyey horaynu shafaacaadkii usoo maray shafaacadka isaga gaarka loo siiya ambiyada kale aanay lalahayn maxaa kaa mid ah ashafaacat alcudma shafaacada dadkao dhan wada gaadhaysa dee arrinteedu ay ahayd in dadka la xisaabiyo oo mowqifkii iyo shidladii badnayd ay taagnida dheer kala kulmeen looga raaxeeyo waa shafaaco keligii uu leeyo in axaadiiseedii soo maray shafaacadkan kalena barhkood baaba isaga u khaas ahaa ee shafaaca laysiiye aan layla wadaagsan sida ashafaacat alcudma ama almaqaam almaxmuud maxalushaahidka waataan imaka aragna xadiiskuna waa xadiis macnihiisu daahiriya waana inoo socda riwaayaadkiisi iyo axaadiis laba mid ah xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna hisham qala akbarana sayar qala xadaثna yazid الfaqir qala akbarana jabir bn cabd الlahi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama qaala fadakara naxو xadiidkii hore mid lamiduu sheegay xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna mحamed bn fudayl عan abi maliki الأshtaciy can ribciyin abi malik alasheci kole magac hore aynu usoo aragnay kitaabulimaan baan kusoo aragnay lakin imika magac waa inoo dambeeya can ribciyin ribci ibnu xiraash isagoo dee san axaadiis ugama warinayaynu hore usoo maray an lakin kitaabulimaan xadiiskan ahayn can xudayfata qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi fadilna haddaan nahay ummaddan muxamediyada ah waana layna fadilay calى dadkii iyo ummadaha kale bihalaatin saddex khaslo ayaa laynagaga fadilay oo layna siiyey oon ummadihii hore la siin jucilat waa laga dhigay sufuufna sufuufteedna aan salaada u joogsanayno ka sufufi اmalaa'ikati malaa'igta sufuufteedii oo kale ayaa lagaba dhigay oo safkeenna salaadu wuxuu waafaqsan yahay safka malaa'igtu marka ay tukanayso rabbigeed ay caabudayso ay u safato horaanaynu u maray alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha xadiidkaasaynu soo maray rasuulki ilaahayna uu markaa sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inay say u safataan yahay sufuufta hore inay buuxiyaan oo safka hore horta safna aanay bilaabin ilaa ka ka buuxsamayo marka safka hore buuxsamay mid kale bilaabi haddana mid kale haddana mid kale ay iskuna dhowaanayaan waa xadiidkaynu soo maray haddaba sufuufta waxay waafaqsantay de waana si inoo jidaysan ee imaka ay tahay inaynu salaada dee iqaamadeeda iyo oogitaankeeda kaba mida inaan saas safkeedna u hagaajino aynu u sinno aynu u kala horbuuxinana haddaba sufuufta iyada waxaa lagaba dhigay ama sufuufteedna ka sufuuf ilmalaaika waa khasro wa jucilat lana waxaa laynooga yeelay alardu dhulkii kulluhaa dhammaanteed masidan meel lagu tukado oo dhulku meel kasta oo ruux muslima salaadi ay u gashay halkaas masjidkiisii weeye halkaasuu ku tukanayaa oo taasoo dhulkii dhammaanba waxay u suubanaysaa in laguba tukado wa jucilat waxaa laga dhigay turbatuhaa ciiddeedii waa xadiidkan sheegayay waana tan dee shaaficiyadiiyo xanaabiladiiyo ciddii uu qabyo ku tegey saciidkan ilaahay hi fatayamamuu saciida dayiban inuu yahay aturaab khaasa waaba adiladoodii buu kaba mid yahay oo waxay leeyihin markaa xadiidkan aan hayno iyo xadiidkii hore ahaa wajucilat liya alardu dayibatan dahuuran waan isku qaydaynaa kaasi hadduu mudlaq ahaa kan baa qeyd laho qeydkaan ku qaydaynaa wajucila turbatuhaa lana dahuuran idaa lam najid waa goorma dahuuran waa mid dahiraysa oo lagu tayamumayo maydhigii bay u gelaysaa halkiisii waysadiina way u gelaysaa waa goormase idaa lam najid haddaynaan helin almaa biyaha in haddii biyo la helo oo biyo la haysto cudurdaar kaleo ruuxa u diidaya inuu biyahan isticmaalaana jirin lama tayamumayo eh, laakiin marka biyo la waayo weeye dee kolkol iyadoo biyo la haysto haddii maanic jiro ama ruuxuu si ama xanuunsanayo ama wax kala jiraan oo u diidaya waaba la tayamumi karaaye laakiin de waa si guud arrintu ay tahay wadakara wuxuu sheegay khaslatan ukraa khaslo kaleo halkan raawigu aanu inoo soo naqlin ama xadiidkan saxiixa muslim inoogu sugnayn marka waxa weeya saddexdii arrimood laba arrimood baa halkan inoogu sugan jucilat sufuufuna ka sufuufi malaa'ika waa khaslo jucilat lana alardu kuluhaa masjidan wa jucilat turbatuhaa lana dahuuran intu way wada socotaa oo waa dhulkii uun waa meel lagu tukado waana wax dahiraya oo lagu dahaaro qaadanaya iyadna khasladii labaad marka khasladii saddexaad baa halkan kaba maqane laakiin khaslada saddexaad ibnu khuseyme iyo dee nasa iyo qolooyin baa xadiidka iyagu waxa weeyaan wariyey abu malikan abu malik alashiciya muslim kaba wariyey bay ka wariyeen waxaana khasladaasi ahayd utitu hadihi اlaayaat min khawatim اlbaqara min kanzin taxta alcarsh walam yucdahuna axadu qablي walaa yucdahuna axadu bacdi waxaa kaloo aayaadkan suuratu baqaro ugu dambeeya waa aamana rasuulu iyo inta ka dambaysa labada aayadood ee fadliga badan leh ee de ay kulansaday ummaddeennan ilaahay subxaana wa tacaala inuu fadilay una oo isrigii iyo aklaashii ummadihii hore korkooda ahayd ayaa ilaahay nagaba riday khada iyo nisyaankii iyadiina laynooma qabanayo wixii de khada ama nisyaan laynoogaba dhacaa wax isriyo korkeedna la yeelay iyo aqlaal ummadii hore inaga korkooda ahayd tiina waa laynaga kor yeelo macnahay xambaarsantahay waaba taas oo ah khaasiyo ummaddu leedahay tafdiil ummadda la fadilay oo laga fadilay ummadihii kale walow dee aqrintooda la aqriyaana rasuulka ilaahay yidhi ruuxa labada aayadood ee suurat lbaqara habeen aqriya kafataahu waana de waxay kitaabka ku dambeeye way ku filaanaysaa bal haddaba taas bay khasladaa saddexaadna noqonaysaayo xadiidkan dee dariiqan uu ku wariyey muslim ama abu malik alashaaciya inta ka dambeysa ayaa qolooyinkaan aan magac barhkood magacaabay ay xadiidka kaba wariyeen oo khaslada naga dhiman ee halkan ay kuma sugantahay wadakara khaslatan ukra maxalushaahidkuna kolley wajucilat lana alardu kuluha masiniya inta ka dambeysa weeye xadaثna abu qurayb mحamed بن العلاء qال aخbarana بن abi زaئdة عan sacd بn طاriq e sacd بن طاriq buu imakayna yihi dee kollay nin inagu cusubna maaha ee dee yar baraaruga umuuraha loo baraarugo unbaa yar de adag ama dee kollay ragga qabashadooda iyo magac barashadoodu waa dariiqada ugu sahlan horta lagu bartaa waa kitaab sanad loo ruuxii had iyo goor kusoo noqnoqonaya daalacsho ururxu daalacnu kitaab rijaal intuu qaatay ama taraajim yidhah waa daalacanaya wuxuu ka xafidi karaa wax koobane laakiin soo noqodkan habeen ba ay soo noqonayaan iyo ruuxu marka hadduu la adeegsado kutubtii taraajimta oo kale oo uu balme ama u fiirfiirsado waa dariiqa ugu sahlanaya anigu arko in dee ruuxuu doonaya inuu taraajim barto uu ku baran karee bal waxaan leenahay sacd ibnu daariqani waa abu malik alashjaci horeyna usoo maray waana ninkan imaka sanadka hore inoogu sugnay abu malik alashjaci ayaa magaciisu yahay sacd ibnu daariq alashjaci waa reerkiisii uu ka dhashay abu malikna waa kunyadiisii waana loo yaqaanaa nisbada iyo kunyada magacayna waa loo yaqaanaa labadaba xadaثnي ربعي بن xrاaش عن xudayفةa qاaل أنه qاaل qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بmثل xadيiثkii hore mid laba mida waa kaan kaba soo baxnay وxadaثna xadيثa waan wadaya de waayo macnahooda iska waadixa وxadaثnي xadaثna yaحيى بن أيوب وqتayبة بن سعيد وعلي بن حجر qالوا waxay dhaheen xadaثna xadaثna إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة على بن عبد الرحمن بن يعقوب aabihii kaba warin aabihina abu hurayra ana rasuula الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaala wuxuu yihi fudiltu waa lay fadilay calى اlanbiyaaءi ambiyada kale bisitin ilaah baa igaga fadilay lix waana ti aan lahayn hamsa cadadku mafhuumo laha sida dee kutub اusul ama dee intooda badani waxay yidhahdeen xujo maaho ujeedadu markaa aan mafhuumo laha waxay ka dhigan tahay hadday arrinku noqdo in xadiidkii horeba ucdiitu hamsan shan baa lay siiyey halkaa shanta khaslo un baan tirsanaynaaye mafhuum uma yeelino manduuqa oo ma odhanayno wixii rasuulkii ilaahay la siiyey shan unbay ahaayeenoo hadhow shan wax ka badan lamaba siino haddii xadiid lix iyo toddoba iyo khasal kale ay ku sugan tahay ayn markaan ila labada xadiid way iska hor yimaadeen way istacaarudeen maye waa manduuqan un wixii kale ziyaada ana axaadiista kalean kaba qaadanaayo waa in badan baabay ku celceliyeen oo dee kutubta kusoo noqnoqota mafhuum lcadad gayru xuja cadadku mafhuuma lah ujeedadu cadadka intaas mooye waxba mafhuum haddii wax caariday kolkol dee mafhuum waa yeeshaa oo de bal masalan markay ilaahay yihi fajlidu kula waaxidi minhuma miata jalda dee mafhuumkiis boqolkii uloodna kama kordhinayno wax dee lagamana dhimayo waa intii oo kol de waa xuduud iyo umuuro qaarkood taqdiiraadka waa la ilaalin lakin waa umuuraha caynkana ay baan loo arkayn tacaarud wax ka ziyaadsan hadii ad aragto tacarud marka xadiidkan kii hore kama hor imanayo kii hore shan umaan kala qaadanay wixii ziyaadana waan ku biirsanayna ucditu jawaamic alkelim oo xadiidkii hore jawaamic alkelim inoogumay sugnayn waa khaslada imika soo korodhay ucditu waa laysiiyey jawaamic alkelimi waa kelimta wax ur jamcisa alkelim waa jamcu kelimatin macnahana jawaamic lkelim waxa weeye waa hadallo kooban oo macno aad iyo aada u ballaadhan leh ayaa laysiiyey ilaahay waa siiyey horta dee qur'aanka o dhami waa jawaamic lkelim waana qur'aanku mucjizadiisii mucaajizooyinkiisa ugu weynay taa mustamiradaana weye axaadiistiisana waa tan dee axaadiis intay alfaadoodu kooban tahay macnahoodu aad iyo aada u ballaadhan yihiin oo bal dee culimadii waxa weeye markay sharxayaan kolkol xadiis yaroo kooban ay laga yaabaa barhkood hadday doon intaasoo mi-at alawraaqa ay kuma sharxaanba taas waa hadal yaroo kooban dee maxaynu waa ta axaadiisii oo markaynu egno waa kooban tahay macaanida culimadu ay halkan ka saarayaan iyo waxyaalahaas aad bay isaga ballaadhaanayaan dee axaadiista kale macno weynaato oo axaadiisan sida imika nawowi oo kale kitaabkiisan dee alarbacuun oo kale afartanka xadiis ama labiyo afartanka xadiis ee uu soo ururiyey tuu soo ururiyey waxay ahayd inay axaadiis jawaamiculkelim ay yihiin ujeedadu waa axaadiis kooban macnahooduna aad iyo aad u ballaadhan yahay ibnu rajab sideeda uu kordhiyo kontonka kaba dhigayna waa taas oo kale ee waxyaalo intaa dhaafsanna waaba la helaya lafti kooban oo macne aad u ballaadhan leh qur-aankiina guud ahaan jamaamic alkaliimtan buu noqonaya haddaba taas baa laysiiyey waa khaslada aan lixda kaga dhigayno inta kale kolley wanusirtu biracbi argagaxna waa laygu gargaaray tii hore way inoogu sugnayd oo xilad xalaal waxaa layga dhigay li aniga alghanaa'imu hanaaimta wajucilat liya lardu dhulkii waxaa laygaba dhigay dahuuran ay mid wax dahiraysa iyo wamasjidan masjidba meel lagu tukado wa ursiltu ilى اlkhalqi kaafatan dadkii oo dhanna waa lay wada diro halkii hore waataan soo aragnay wabucudtu ilaa kuli axmara waaswada wakhutima biyo nebiyuna waa khaslo kale markaa toddoba inoo noqonaysa laba khaslo kalea soo baxday wakhutima waxaa laygu khatimay ama lagu khatimay bi aniga lagu khatimay annebiyuna nebiyadii oo de wakhatama nebiyiin nebi ka dambeeya maba jiro rasuulka ilaahay baa ambiyadii iyo rasushii uguba dambeeyey taasna waa khaso khaasiyo uu isagu gaar u leeyahay bal taas wey maxalushaahidkuna kollay de waa inoo daahiro wajucilat il ardu dahura wamasiin wey xadaثnي abuالظاhiri وxrmltu qaala waxay yidhaaheen labadaas أخbarana بن wهbi qaala xadaثnii yunus عan بn شhihaabi عan سacيid بn الmuسayب عan abi هurayrata qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam bucitu waxaa layla soo diray oo laysiiyey bijawaamiع الkelim hadaladaa kooban ee macnaha aad iyo aad u ballaadhan leh taas wanusirtu biالrucbi argagaxna waa laygu gargaaro dee cadowgiisii oo aad iyo aad ugaba fogaa ayaa halkaa kaba cabsanayo ilaahay argagax cabsi kuba ridaya wa bayna waqti ana anugu naa'imun aan hurdo utiitu waxaa layla yimi oo lay keenay bimafaatiixi khazaa'in alardi dhulka khasnadihiisa furayaashoodii ayaa lay keenay fa fawadictu waa la dhigay bayna yadaya hortayda oo anigoo hurda ee ru'yada rasuulka ilaahay iyo ambiyaduna waa qeyb waxyiga kaa mida waa xaq oo iyag bal matalan taas haddaba in waxaa lai keenay mafaatiixdii khasnadaha dhulka markaasaa gacmaha igii baa la dhigay oo de waa wixii la siiye ummaddiisu ilaa dee waktigiisii iyo intii ka dambeysayba khazaa dhulka iyo kunuusteeda ay heleen raaciddii ay rasuulka ilaahay dariiqiisii mareen ba ay kuba heleen oy uguba horreysay isagoon muddo dheerba sii muutanayn in khazaa-inu kisra wa qaysar ay waxa weeyaan dee muslimiinta ay gacanta ku dhigeen bilaadoodii ay hantiyeen dee reer kisrana iyada markii dambe ilaa khilaafadii cusmaan baaba dee boqorkoodii ugu dambeeyey ama kisri ugu dambeeyey markii laba dila ama uu dhintay meesha ay kagaba baxday dawladdoodii marka la eego qaysar iyo reer ruumna ee kolley marka la eego sham oo dhanna waa laga qabtay masarna waa laga gacantaa lagaga dhigay iyo ti dhulkii kale ama waxay noqotay un dee bilaadoodii durugsanayd un inay mulkigoodii kuba ururo markaa khasnadahoodii iyo wixii waa taas muslimiintu ay gacanta kuba dhigeen haddaba taas weeye utitu bimafatixi khazaain ilarda waana aclaamtii nubuwada iyo waxyaalihii keybka ee rasuulka ilaahay inoogaba warramay ee dee la arkayba isagoon muddadiiba aanay sii dheeraan oo waa kan abu hurayra muxuu yihi qaala abu hurayrata abu hurayra xadiidka warinayey rasuulka ilaahay ka maqlay wuxuu yihi ama rasuulka ilaahay inooga wariyey fadahaba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa wafaado waa tegey wa antum idinka tantasiluunaha khazaa-intaas idinkaa la baxaya tastakrijuunaha weeye kuwan imaka ku intifaacaya la baxaya taasee kunuustii u dhaadhacay waa idinka tantasiluunaha bacnaa tastakrijuunaha weeye oo nasaltu markaa dee turaab alar markaa bici oo kale macnaha istakrajtaha weeye waan soo saaraye kuwa la soo baxaya wixii ku intifaacaya ee maanta helay idinka weeye lakiin rasuulka ilaahay waa socday salawaat wasalaamu calayh maxalu shaahidkuna hadda waa iyada de xadiidka duruqdiisi waa ma xadiidkii hore un duruqdiisi wayo dariiqii hore un baa waa qeyb xadiidkii hore kaba mida ama riwaayaadkiisi mid kaba mida وxdثna xاج بن الوليد qال xdثna محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سعيد بن المصيب وأbو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرةa qاaل waa xadيidkii hore un dariiq kaluu leeyahay matiba inooma soo socdo زubaydna horeba waan usoo maraye lakiin min kibaari أصxaabi الزهriي xertii زهri ragoodii ugu waaweynaa cilmi iyo itqاan iyo taas buu kaga mid yahay محamed بن الوليد zubaydna oo kale waa reer zubayd maaha zabidan magaaladii maaha oo dee iyagana nisbadaasi way timaadee magaalada imikama jirta yamaniyada zabid la yidhaah beriyo qaarkoodna daar cilmi iyo markas cilmi ahayd beriyo taas maaha de iyada <laughs> waa zabid waa ismi mukabara lakin tani waa zubayd waa reer mala markii dambe sham degi jiray oo loo nisbeeyey weeyaan waa reer tani zubayd wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu abu hurayra le mila xadiiثi yunusa markaa waa xadiidkii yunus اlayri uu kaba wariyey waa dariiqan imaka inoo dambeeyey ee ibnu shaab uu kaba wariyey ayuu la mid yahay moxamed ibn اlwalid ama zubaydi kan uu zuhri kaba wariyey lakiin waxay isla dheeriyiinuun ibnu shaab kiisaa hore saciid ibn اmusayib un baaba markaa kuba sugnaa sanadkiisa sanadkan moxamed ibn اlwalid ama zubaydi saciid ibn اmusayib iyo abu salamata bn cabdiraxmaan baa ku wada sugan oo siman oo ibnu shaab ka wada maqlay labadoodna abu hurayre xadiidka ka wada wariyey xdثna محamed بن رافع وعبد بن حmayd qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر عن الزهري عن بن المصيب وأbي سلمة waa s xadيثkii mk waa snadkii oo kale un ba inoo soo noqday lakiin أصxaabtii زهري nin kaba mida meeshii yimi halkii kuwa hore معmر بن راشhid weeye عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلhi waa kaa hore mid laba mida un وxadثnي abuالطاhir manaa ujeedadu weliba lafdigii hore un weeye lafdigaan kaba soo baxnay ee ka yunus اlayri uu ibnu shaab ka warinaya lahaa ayunbu kana leeyahay وxadثnي abuالطاhir qال أخبرna بن وهب عن cمر بن الحاrث عن أbي يuنuس mولى أbي هurayرaةa سulaym بن jubayr aynu marar soo aragnay أنه xadثه عن أbي هurayرaةa أbو يuنس ayaa cمر بن الحاrث u waramay wuxuu uga waramayna shee abu hurayre oo dee markaa mawlihiisiiba ahaa oo muxuu yihi can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaal nusirtu biالrucbi calى اlcaduwi waxaa laygu hiiriyey oo dee rucbi iyo argagax cadowga laguma fido wa utiitu waa laysiiyey jawaamic alkelima hadalladaa kooban ee macnaha ballaadhan xambaarsanna waa laysiiyey wa baynamaa waqti ana naa'imun aan hurdo utiitu waxaa layla yimi oo lay keenay bimafaatiixi khazaa'ini alardi dhulka khasnadihiisa furayaashii oo fawdicat fii yadaya moana dee taan leenahay waa aclaam nubuwa fainahu ikhbaaru bifatxi hadihi اlbilaad oo waxay arrinkan yahay waramid iyo sheegida rasuulka ilaahay sii sheegaya bilaadaas in la fura doono dee muslimiinta ay gacanta kuba dhigi doonaan dee sin baanay uba dhacday xdثna محamed بن رافع qال xdثna cبدالرزاq qال xdثna معmر عن hmام بن منبه qال أنه qال hذا ma xdثna أbو هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذkra wuxuu sheegay أxاadiiثa minhaa oo abu هurayra أxاadiiث ay kaba mid tahay kollay siiqadan iyo slubkani wuxuu yimaadana marar baan kusoo celcelinayba waa صaحيifadii hmaam وqaala maxaa أxaadiiثa kamid ahayd وqاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم نصirtu waxa lay nusreeyey بالرucbi وuutitu waxa lay siiyey jawaamiع الكلم bal qolooyinkeena dee kolley xadiidka khaasatan de waxaa laga yaabaa in dad laqbadan ku yar kala laqbaynayo ama ay laga yaaba isku yar taagto markan dhaweyd wabaynama ana naa'imun utitu iyo kii ka horeeye wabaynama ana naa'imun utitu labadaba waxaan lahaa waxaa lay keenay ama layla yimi halkan kalena de iyadoo meel horena ay jirtay ama halkana utitu waxa lay siiyey waayo dee laba ficil bay kala yihiin id ataa yأtي weeye waa ti imatinkayd oo ficil hulaaثi ataa yu'ti weeye manaa acضىa yucdi weeye oo ata yuti oo manaa acضىa yucdi oo kale utitu wow baabay leedo de imakaba isku mid maa xarafay isdheerin marka wa utitu waa laysiiyey bay tani noqonaysaa bimacnaa ucditu weeye ama taa hore waxaa lay keenay oo de waxaa layla yimi taasi wey ataadii bmanaa jaa ahayd weeye ta hore ficilko de waa ficilkaa hulaaثiga ah baabu ibtinaa'i masjidi nabiyi salى الlahu عalيه wasalam bal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh masjidkiisii madiina dhisitaankiiyo de waa dhiskii ugu horreeya la dhisay iyo dee sidii looba dhisay iyo wixii kuba tacalluqsanaa uu baabkiisi yahay xadaثna yaحya بن yaحyى وشhaybان بن فaruqa kilahma an abd kilahma عan cabdالwariثi qala yaحyى أخbarana cabdالwariث بن سacيidi عan abi الطyاح الضبعي qala xadaثna أنس بن مالك أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qadima الmadinata bal sanad kuma joog joogsanayo inta badanna dadku waa dad soo noqnoqonayo un dee ninka axaadiistiisu ay aada u kooban tahay un mooyaan kan xadiis iyo laba iyo saddex iyo leh ayaa dee iyadoo inaan soo marin kolkol imika uu iskaba imanaya mid saasoo axaadiis naadirta cidda axaadiistoodu badan tahay waa dad inoo soo noqnoqda abitayaaxa kolley horena waan usoo maray waa nin taabiciya oo magaciisa kunyadiisa buu aada ugu shuuroobaya nisbadan abutayaax dubaciye magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la yidhah waana sikaaru taabiciin weeye taabiciinta raggii ugu dambeeyeen weeye magaciisuna waa yaziid ibnu xumayd laakiin kunyadiisan baa loo yaqaanaa abutayaax dubaciyo nisbadiisan wuxuu yihi anas ibnu malik ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qadima madinata rasuulka ilaahay madiine ayuu yimi fanazla wuxuu ku degay waa madiine ayuu yimi waa waqtigii hijiradii markuu soo hijrooday fii culwi lmadinati madiine xaggeeda sare ayuu degay oo intii aanu madiine soo gelinba waa dhinaceedaa sare ayuu degay kolleyna culw madina ama cawaali lmadina iyo dee caariye halkay odhanayeen dhinaca nejdi xiga nejdi xigana caaliya kaba cabiri jireen ama laba idhay dhinacan markaa tihaamo iyo xaggan dee badda ay kaba xigto xigayna saafiray kaba cabiri jireen dee halkan uu degeyna duba ahayd oo dhinaca nejdi ama dhinacaasay ahayd walow ani masjidka kaba dheerayn oo madiine xaggeeda sare dee kollay beled kastaba xaggiisa sare waa xagga ay biyuhu kaba yimaadaan xaggiisa hoosena xagga biyuhu uga shumaan baa markaa ay noqonaysaa oo dee jihaadkuna way kala duwan yihin o kolba xaggay markaa badu ka xigaan iyo waxyaalo ayuun baa xaggii noqonaysa makaba markaa dee xaj baan gaadhno waxa weeyaan madiine xaggeeda mee maka xaggeeda saruu kasoo galay iyo xaggeeda hoosu kasoo ka baxay oo kale iyo ay kolkol dee waktiyadii ikhtiyaar kale lahaa ay culimadu marka hore kutubta manaasigta joogaan ama xaj joogaan oo kale waktigii dee ruuxu ikhtiyaarkiisa u soconaya markuu doono u gelaye halkuu doono u ka gelayay ay kaba dhigaan sunno inuu yahay xagga sare in laga soo galo bixidana xagga hoose dee maanta taasi ma jirto waa cidi arrimaha ikhtiyaar uma lahay waa umuuro dee taasna xagga sare waa dhinacan mino iyobaa marka ay noqonaysaa dhina dhinacaas de xaggan kalena oo xaggan badu kaba xigta sifligeedu uu noqonaya ama asfalu makan haddaba xaggaas way culul madina ayuu dego manaa fi xayin reer yuqaalu lahum lagu magacaabo waa qubo ayuu degay unbaa ujeedadu tahay markii ugu horreysa soo galay banuu camri bni cawfin oo meeshana waxaa degenaayo guryahooda ahayd iyo beerahooda reer aws kaba midahoo la yidhaaho banuu camri bni cawfin waxaana laba idhaa kursum ibnulhidmi nin la odhanayo hore u dhintay ayuu kuba degay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh bal adigu halkaasuu degay faaqama fiihim wuxuu ku negaa arbaca casharata leylatan afar iyo toban habeen buu joogay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ujeedadu markii uu maka yimi intaanu madiine gudaheeda usoo dhaadhicin ee uu quba deganaa masjidkiisa quba masjidkaasna uu kaba aasaasay afar iyo toban habeen ayay ahayd dee intooda badanna culimadu horta inuu yimi un rabiiculawal bishaas bayan kuwa idhaa labadeedii buu yimi iyo labiyo tobankeedii buu yimi waxaanay u badiyaan maalin isniina inay ahayd maalinta uu soo gaadhay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin xaggan afar iyo tobanka dee kolley kutubtii siirada oo dee waxaan filaya dee laga yaaba xusuusantihiin waxyaalihii kuba sugnaa waxay kaba dhigaan afar habeen inuu rasuulka ilaahi jooga salawaat ullahi wasalaamu caleyh ay kaba dhigaan maalin isniineed hadduu soo gaadhay talaata iyo arbaca iyo khamiis inuu joogay jimciina uu kaba baxay intii uu dariiqa socdayna jimci uuba galay rasuulka ilaahayna uu dhexda uu jimcihii kuma tukado jimcihii ugu horreeyey rasuulka ilaahay da tukiyo ama uu jimco uu tukadona kaas inuu ahaa waa sebel matalan laakiin bukhaariga iyo muslimba tana inoogu sugan bukhaari walow halkiisa ahayd bidca cashara laylatan dee waa inta dhowr iyo toban habeen baa rasuulka ilaahay joogo bal dee walow aada moodo xataa qoloyin muxadisiini kolkol markay umuuro noqoto umuurahan siiradu ay dee ay markaa ama ahla siyar cinaayada weyn ulahaayeen sida dimyaada iyo kaba dhacda siirada waxaa kuma yimaado kolkoluu lafdiga saxiixa kama horreysiiyo amna xaafido shahirkaa bal xaafidkii ciraaqi manduumadan uu leeyahay ama alfiyadan uu leeyahay ee siirada rasuulkaa salawaat wasalaamu caleyh matingeedna waa madbacaysan yahay sharxeedina waa madbacaysan yahay waxaan filaya horta dee laga yaaba actar min sharxina de horta kuwa la madbacinayo waa kuwa madbacaysana waa jiraanba taas oo kale wuxuu markuu inta nadminayey wuxuu kaba dhiga tan u horeysiyaa afar habeen inuu rasuulka ilahay halkaa joogay oo deeto kasoo warama inuu dhexda jumcadii kuma tukaday markaasuu tan qiil ahaan usoo naqliya waqiila arbac cashra layla taasuu kaba cabiraayo markaasuu haddana raaciya waana tan wahuwa aladi fi صaxiixayn oo kale waa dasa labada صaxiix kuba sugnaa markaasuu umuuro uu meesha xagga maalinta iyo waxyaalaha adigu raaciyaayo bal waxaan leenahay san صaxiix sidan labada صaxiix inoogu sugan anas noogaba warramayaan ka horreysayna lakiin umuurahaas oo dhan oo rasuulka ilaahay inuu ku yarraagay meesha afar iyo toban habeen joogay saasaa saxiixayn inooguma sugan walow dee taasi ayay taa mashhuurka dee aan umuuraha aan sheegayana ay jirto aqwaalahoodna u dhowra yihiinba uma inahu rasuulka ilaahay markuu afar iyo tobanka habeen halkaa joogay dad kale ay kusoo gaadheen baxata ayuu arsala wuxuu u diray ilaa mara'i bani najaar reerkaa reer bani najaar la yidhaha ashraaftoodii dadkii madaxdooda ahaa mala iyo ashraaftoodii ayaa wuxuu u diray cid buu u diray oo dee halkaa muu doonayay inuu ku nagaado madiine inuu u udhaadhicuu doonayay gudaheeda marka reer bani najaro uu doonayay inuu ku dego ayuu rasuulka ilaahay cid u diray kolleyna dee waxa weeyaan walow ay dee hashi uu rasuulka ilaahay fuushanaa iyadoo reero badan oo dariiqa maray ama dhexda kolba dee cid kastaaba ciddii uu soo maraaba ay rasuulka ilaahay ka dalbaysay inuu iyaga kuma soo dego oo ay hoggaanka hasha qabanayeen waxaa buu lahaa dacuuha fa inahaa ma'muura way amran tahay oo markaa arinku de waa nooc taasaa jirtay markii dambe halkaa masjidkay fadhiisatay hashu abu ayubna waa kii uguba dhawaaye laakiin dee diritaankan u dirayna reer bani najaar kolley rasuulka ilaahay dee qaraabana way ahaayeenba waa nooc tashriif iyo takriim oo awogii cabdimudalib ayaa reerkan ay dhaleen weeye oo cabdimudalib hooyadii salma bintu camrin baa reerkan ahayd abtiyadii bay markaa ahaayeenba adugu bal markaa nooc tashriif iyo takriim baa jirta arrintaas dee waalidnimo aduu cidbu u diray markaasay yimaadeen fa u way yimaadeen anas ibnu malikna waa reer bani najaar anas kollayna waa nin reer badnaayo iyagu khasraja oo kollay najaarkana waxay leeyihin nin taymulak la odhanaya magaciisa laqabkiisa uye waxyaalihii loogu magacaabayna dee kutubta way kuba sugantay kolley lakiin aqwaal baa kuba sugan axyaa bay iyo jiribo kala duwan reerka cabdimudalib dhalayna reer beni cadi ibni najaar bay ahaayeen markaasa way yimaadeen mutaqalidiina xaalayiin kuwa garbahooda soo sudhay suyufim sofihoodiio waa seeftoodiio da oo galkii ku jirta siday leedahay sidihii bay laalaadsanayeen o garabka intay sudheen taas baa oo san qilaadada oo kale ay uga sudheen ayay siteen qaala wuxuu yihi anas ibnu malik fakaanii waaba anigoo andur waa si u xusuusan yahay weeye maalintaa rasuulkii ilaahay uu soo gaadhayo dee madiine iyo halkan masjidku yahay reerkooda dhexdoodna iyo halkii xaafadahoodu ay ahaayeenna rasuulka ilaahay soo gaadhay waa si u xusuusan yahay berigan dambe ee weliba ninkan aan sheegayo abutayaax waa taabici aad u yar oo waa beryihii dambe uu gaboobay dadkii laba kulmay un weeye ayuu haddana aad buu xusuustaa ma iloobin suuradiisii baaba dihnigiisa xaadir ku ahayd deetu leeyay fakani waaba anigoo anduru imika eegaya ilaa rasuuli sala allahu alay sala raaxit waxaaban moodaa imika inaan arkayo rasuulkii ilaah hashiisii saaran hashiisii fuushan wa abubakrin walxala abubakr ridfuhu fankiisa uu saaranya ujeedadu raaxiladu la saarnaa weeye manaa abubakr raaxilo kaleu kuba yimi bal isagaa labada raaxile lasoo fuulay markii hore hayuu muddo calfinayey walow rasuulka ilaahay tiisa uu kaba iibsado uu ku diiday siintii laakiin raaxiladiisi dee rasuulka ilahi baa ku sharifay saaxibkiisii weeye inuu la fuuloba sidee uu muujiyo uu laba fuulo raaxiladiisano tiisina way jirtay laakiin rasuulku la fuushadaa raaxilada waa abubakr bridfon wamala-u bani najaari reer bani najaar dadkii ashraaftooda ah wey waa raggii madaxdooda iyo jamaacadoodana xawlahu rasuulka ilaahay dhinacyadiisa ay tay iyagoo dee ku xeeran waa maamuuskii rasuulka ilaahiyo soo dhaweyntii xataa alqa bifinaay abi ayuba xataadu kolley waa xaygaayo u tahay maxduuf ama waxadfano maxaa dee qadaranaynaa ay waasala sayrahu rasuulkii ilaahay dee markuu halkii ka yimi socodkiisiibuu u watay xataa alqa inaan ka dhigayey ka ridayey kolley mafcuulkiina halkan waa xadfan yahay oo manaa alqaa raxlahu weeye rarkiisii iyo wixii u rarnaa raaxiladii buu ka dhaadhacay rarkii baa lagaba dhigay iyo alaabtiisii ilaa uu dhigayeyba bifinaa'i abi ayuba abi ayub اlanصaari waxa weeyaan صaxaabigaas ayaa dee aqalkiisa waa halkii daaradiisa ama duleedkiisii weeyaan oo mamtada min ama de min jawanib الbeyt unbaa finaa la idhaha marka finaal beyt waa waxaa hortiisa ama hareerihiisa banaan un baa la yidhaha saaxadiisa haddaba halkii duleedkii gurigiisa ayuu alaabtii dhigay oo halkii bay hashu fadhiisatay waana halkan masjidkiisu yahay bay fadhiisatay guriga ugu dhowaana wuxuu ahaa meeshu kolley waxau ahaa gurigaa abu ayub buu ahaa kaasaa ugu dhowaa markaasuu alaabtiisiibuu halkaa dhigay macnaha rarkii baa raaxilad iyo wixii saarnaa ayaa laga dejiyey abu ayub baa yidhi gurigayga ugu dhawo markaa qaado gurigiisa geeyey waayo intii uu aqaladiisa ka dhisanaya oo dhan ee abu ayub buu la deganaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh oo markii hore dusha ayuu degay isagaa dee diiday oo yidhi halkaa dusha markii dambe rasuulka ilaahi dee zuwaartiiya yidhi may hoosta ayaan deganaanaya waxaana culimadan siiradu sooba naqliyaan ilaa toddoba bilood muddadu inay qaatay intii masjidka iyo guryaha iyo laba dhisayuu halkaa deganaaya xatى alqى bfinaa'i abi ayuba qaala wuxuu yihi markaa anas fakana wuxuu aha rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yusalii mid tukada salaada intaan weli masjidka la dhisin walow kii qubo uu soo asaasay xatىa adrakatu ilaa ay soo xaysu meelo adrakatu ay u haleesho ay ugu gasho asalaatu salaadu wayusali waanu tukanaye fii marabid اlganami ariga xerooyinkiisana iyo meelaha arigu ama uhoydo ama halkaa dee taas uu hargala iyo adigu maraabidu lakin waa xerada nafteeda jamcu marbidin weeye walow xayawaanka kalena xataa marbid loo isticmaali karo malkaa barhkood halkaasuu rasuulka ilaah iskagaba tukanayey kollay umuurahan waynu soo aragnay oo dee waxba kuma noq noqonayn oo dahaaraan kusoo aragnay nahyigii acdaan اbil iyo de halkan maraabida ariga in laguma tukanayo qolooyinkii iyagu bal matalan waxyaalaha in fadalaadka xayawaankan hilibkiisa la cuno fadalaadkiisa oo dhami waa daahirna iyagu xadiidka jawaab kale iyo waxyaalo umaba baahno oo de markaa isagoon waxba isagaba dhigan kol hadii laleeya saaladii xayawaankan hilibkiisa saa sida xoolihan dhaqanayna iyo taladoodi iyo kadidoodi waa daahir marka waxay ka dhigantay de si kasta waa tukan karaayo waana arrin malaa dadkii reer miyigeena ahaa ee kolkol dhul ah oo de malaa imaka intii barkada la siisay intii hore kolkol ayaama ama muddo dee muddaba ambiya la arag joogay waa arrinta u yar ku yar habboonayn sida madhabta maliki ay tahy bal markaasa hadii la dha ishkaal ma jire bal waxaan lehay lakin waa masaladi noo horeyso imaka halkaa waxba kuma soo laabmayne halkaa waa iskaga tukanayey uma inahu rasuulka ilahi adigu maaha un in meesha ula qastayay meel halkaasa rasuulka ilahi halkii salaade u gashaba uu ku tukanayo meelahaasi ay kaba mid yihiin uma inahu rasuulka ilaahi amara wuxuu amray bilmasjidi bibinaaءi اlmasjidi masaajidkii in la dhiso qaala wuxuu uhi anas faarsala wuxuu u diray rasuulkii ilaahay mara ibani najaari reer bani najaar nimankii madaxdooda ahaa ashraaftooda ah buu cid u diray fajaa-u way yimaadeen faqaala wuxuu hi iyagaa dee meeshani degaankooda ay ahayd madiina waxa weeyaan walow dee ay dadku ay ansaari ay wada deganayeen haddana way kala gogo-nayd ooma ay xidhiidhsanaynba oo dee reer kastaaba meel han beerahoodu yihiin ayaa guryahooduna ay ahaayeen oo dee reer reer baa loo deganaa meesha reer layskuma dhex jireen reer reer baa loo deganaa reer bani najaar meel bay degaan waa ka bani camr bn cawf aan soo aragnay bani alxaarisa bani salama salima waa waa la deganaa qola kastaana halkay beerahoodu yihiin baaba ku dhowaa degaankooduna bani saacida meel gaaray lahayd malaa sii dheereen oo saqifatu bani saaciida iyo halkii maalintii lagu kulmay rasuulka ilaahay wafaaday oo kale weli waa la yaqaanaa baa la yidhi anugu ma garanay qolooyinka madiine tagaa malaa garan de waxaana laygu yidhi ba markaa masaajidka saa ugama sii durugsane bal <clears throat> adigu taas bay xataa markaasuu faarsana ilaa babey bannajaar nimankii meeshan degaankooda waa fajaawo way yimaadeen faqala wuxu uhi ya bani najaar reer bani najaaro iga baayaca weeyo ano dee waa inu ka iisoo macnaha bal iyo samantii a ku iibinayseen ii sheega oo saamanahu bmanaa saawamahu wey oo marka wii dee laisbaayaco ee wixii laisla qariro waxaan lagu kala iibsanayey bxaaidikum beertiinan haadaa kana waa meel xaaid ahaa oo dee bustaanba ahaa malaa marka haddaan xataa waayo waxyaalo kalena way kuma sugnaayeen iga baayaco iga iibiya qaalo waxay idhahan la aylaan taa kaama baayacayno kaamana iibinayno wallahi baan ku dhaaranay laa nadlubu anagu ma dalbayno samanahu buqcadan waa makaankan lacagtiisa ilaa ila llahi ilaahay mooye waanu bixinaynaa masjidkii ha laga dhiso waxaan kaa doonaynaa ma jirto taas ba yidhaahda kale xadiidkan dee riwaayaadkiisa kale se aynoogu suganaa meesha laba inan oo agooma ayaa lahaa oo sahlan iyo suhayl la kala odhanayay oo reer bani najaarun ah waxaana kafaaladiisa ay ku sugnaayeen ascad ibnu zuraara dee iyagaana markaa ka wakiil ahaayo san bay yidhaaheen laakiin sida bukhaari saxiixiisa halkan ma aha marka uu joogay ee kuba sugan manaaqib alansaar kuba sugan rasuulku waa diido inay hibadii mu aqbalin wuxuu dee goostay waa ka iibiyey oo dee qiimo ayaa lagu heshiiyey oo uu bixiyey rasuulka ilah ti mu aqbalin taas bukhaari baa ina wariyey kitaab lmanaaqib ama kitaabka dhexdiisu kuba wariyey <clears throat> markaasaa waxay qaala anas wuxuu uhi fakana fihi masjidka waa meesha mawdaca waa kuba sugnaa waxaan odhanayo kana fihi waxaa ku sugnaa naklun timir iyo oo dhirti miri way jirtay dee dhirti markaa ama dhir iskaba aan markaa midho bixinahayn markaa dhib malaha goynteedu ama dhir midho lahayde laakiin baahi baa timi iyo xaajadan baa timi iyo maslaxaa timi taasaa looba gooyey iyo qubuur mushrikiina dad horo dee jaahiliyadii oo mushrikiin ahaa xabaalahoodna way ku sugnaayeen wakharibun iyadna kharaab oo ama godad iyo waxaas ah oo iska kharaabina meesha way kuba sugnaayeen marka rasuulka ilaahay markii uu doonay halkii masjid inuu kaba dhiso ayaa fa amara wuxuu amray kharibna waa dabdigan dee anigu horreysiistay weeyaan ay kuba dabdiyeen haddii kharib la yidhaha qaada la fadxiyo raadna la kasriya khirabun barhkood yidhi iyo kuba dabdiyana way jiraan ujeedada waa dhulkaa kharaabka ah waa dhulkaa xufrada iyo godad iyo meelo taas ah ayuu lahaayo aan iskuna sinaynuun fa amara wuxuu amray rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam binakli geedkii dhirtii timirta ahayd oo faqudica waa la gooyey kollay goyntan dee dhirtii hadday midhaabo lahayd xaajo iyo maslaxo marka ay jirto maslaxadee kollay waxaan ka imanaya geed musmire in la gooye mafsadada maslaxo ka weyn markay jirto way banaanta waana tan xadiidka inooguba sugan waxaana nawowi tirinaya bal markay xaaja jirto ama khashinkeedoo la isticmaalaya ha noqdo ama meeshii oo la doonaya dib in loo beero wax kale laguba beero noqoto hadday noqoto geedkii in laga baqanayo waa geed weynaado inuu soobo dhaco halkaa telef iyo dee wax kale dhib kale ay kaba timaado mawduco masjid lagaba dhiganayo adigu dee wuxuu raaciyaa intaa haddii wax gaalaadba ay tahay oo iyaga nikaayadood iyo idcaafkood loo googooyo sii ma dee qadactum min liinatin aw taraktumuuha qaymatan calaa usuliha fa fabiidni dii oo kale markay dee qeyb iyaga iyo idcaafkoodii iyo ka cadhaysiintoodii ama taa ka ciqaabkood iyada taas umurahaas baa dee loo goyn karaa ujeedadu geed midha bixinayo iyo taas iyo geedkaa la harsan iyo dee xaaja la-aan iyo maslaxlaan looma goynayo baa markaa macnuu yahay wa biquburi mushrikiina gaalada xabaalahoodiina iyagu xurmay lahayd ma jirto waana qubuur beri hore ahayd oo daarise ahayd ayuu amray oo fanubishat waa la faqay ciddii iyo wixii iyo haddii lafa ku hadheen waa laga suuriyo meeshii baa laga nadiifiyey ee meeshuna inay meel eh, may ahayn dad lagu waqfiyo waqfina may ahayn xabaalihii gaboobay meesha ay ku aasan yihiin aanu meel waqfi ahayn laakiin de markaa la leeyahay haatan way dhammaadeenba meeshoodii haddii la foqo wax kale lagu qabsado kol haddaadi meel la waqfiyey oo marka horeba xabaalo loo waqfiye aanay ahayn de jaa-is bay noqonaysaa laakiin de waa markay la leeyahay way dhammaadeen oo way tirtirmeen bal adigu taas we laakiin tani xurmo may lahayn oo xabaalo gaalaad bay ahayd bal markaa taasna waa la faqay wabilkharibi meeshii iyadu kharaabka ahaydna u amrayo faswiyat iyadna waa la isku simay qaala wuxuu yidhi anas fasafu nakla dhirtii timirta inay googooyeen waa jiridaheedii waxay safeen qiblatan xaggii masaajidka xaggiisii hore ayaa saa loo dhigay oo loo safay wajacaluu waxay ka dhigeen waa masjidka markii la dhisayay dee lebin buu ka dhisnaa waa dhoobadeen in lebinkii aan naqaanay dushana saqaf kale lama siinee laamaha nakhisha unoo cadceedun celiye laakiin roob aan celinahayn iyo waxyaalo ayaa dee dushiisa saarnaa bal marka albaabma waxa weeye waaba waa kan albaabadiisii wajacaluu waxay ka dhigeen cidoodatayhi waa albaabadiisa labada dhinac oo cidoodatay ulbaab waa albaabka labadiisan dhinac weeye ayaa cidoodo lagu magacaabaa xijaarata dhagxana ujeedadu waxaa la arkaaba waktigaa mooyi dee albaabeyn aan laguma xidinba laakiin waa kedimadii laga soo gelayey markuu lebidna ka samaysan yahay ayaa intan albaabadan dhinacyadeeda ayaa waxaa laga dhigay dhagxaan baa intaa lagu dhisay intaasun hareerahan dee albaabka kadinka labadiisa dhinac ayaa dhagxaan laguba dhisay kolley abubakarna saasuu waktigiisii ahaa cumar baa markii dib u dhisay kolley waxyaal malaa si unbu kuba celiyey u waasiciyo cusmaan baa bedelay kolley dhismahaas kolley qeyb dhan ama waxyaalo badan kaba bedelay markii dambe ya cumar waa kordhiye lakiin si unbu kuba celiyey taas bu aha wuxuu yihi qaala wuxuu yihi anas fakaanu waxay yartajizuna waa dadkii masjidka dhisayey way heesayeen oo ujeedadu waxay dee shicir bay qaadayeen ama rajaska noocan dee shicirka kaba mida ee rajaska laba idhaahay barhkood shicir kaba awsaantiisa kaba saaraane macnuu waa maxay wax kale maaha rajaske dadki way shaqaynayaan dee waa tan inaguba aan caadada u leenahay marka waa hees hawleed ayay ku heesayeen oo hawl bay qabanayeen oo waa heesa dadku dee laysku nashaad geliyo hawshii bay ufudaydinaysaa bal arrinku kaasba weyo markaa ama shaqo lagu jiro ama safar leeyahay oo rasuulka ilahay de waatanna way la imanayeen maalintii khandaq la qodayo taa waa lalaba imanayay bal markii dee safarka lama ahaaye ama jihaadadiiyo taas oo kale dad dhaadhac ayaa jiray iyadoo geelii la saaran yahay geela uheesayo si geela socodka u badiyo oo waa kaa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh axad alxudaam ama kuma lahaaba rifqa bilqawaariir waa dumar baa saarnaay oo kaleo geelana marka heesta ama loo heeso socodkiibu badni waxa dhici karta dumarkaasi inay kama soo dhacaan bal dumarka udhibriyo ufudaydi taas haddaba waa hees hawle hawleedu taas bay oo de waxyaalihi ay lahaayeenna waaba tan wax hagaagsan un bay kuma hadlayeen rasuulka ilahina waa la qaadayay taase warasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم maa maxay odhanayan wahum yaquluuna allahuma inahu laa khayra ilaa khayr اlآkhirة fansur اlanصاar wاlmuhaajira de kale kutub siyarna intaa wax ka badan ba inooguma sugan oo bal matalan taas oo kale ama xadidka صaxiixna hada ximaalu la ximaalu khaybar hada marka hada abaru rabana aw adhar <clears throat> allahuma ilaahayo inahu laa khayra khayr dhan oo taama oo wax dee mushkila wax dhiba iyo wax shara iyo wax kale aan lahayne isaga khayr saafiya ah ma jiro ilaa khayr aakhirati aakhira khayrkeedu mooya khayrka adduunyo waa midkaa aan dhamaad dee dhamaanayo khayr daa'ima maaha waa khayr had iyo goor ama dheef dhibi had iyo goor ay ku dhex jirto una oo dheef maxdiyo un ma aha dhibunba kolley ku ladhan haddaba khayrka aakhiro ah, un mooye mid kale ma jiro fansur ilansari lahu ansaar unusre iyo walmuhaajirata almuhaajiriina bay ahayde waljamacata almuhaajira jamaacada iyadna muhaajiriinta ah aljamacata almuhaajira taa unusre taasay lahaayeen oo bal ay markaa taas wey xdثna عbayd للh بن معاad بن العنbري qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة qال xdثnي abu الطyاح عن أنس أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa يصلي في marاbض الغنم ariga meelaha xerooyinkiisaana waa iskagaba tukanayay rasuulka ilaahay qabla an yubنى الmasjidu masjidka intaan la dhisin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh oo kuba tukanaya kolley dabal macaanida xadiidku iyo umuurihiisu waa inoo cad imaan filaya waxadaثna yaحya بn yaحya qala xadaثna khaalid yaعni bn الxariثi kolleyna wi horta wuxuu leeyahy nusqooyinka qaar san baa dhacday inta badan yaxya bnu yaxya barhkoodna yaxya keliyaa dhacay barhkood baana raajax yeelaya buu leeyahay inuu ninku yaxya bnu xabiib yahay waa nin rijaalu muslimka mida kaa hore waa rijaalu صaxiixeynba inaguma badnaa yaxya bnu yaxya tamimiya xdثna khالد يعن بن الحاrث qال xdثna شhuعبة عن أbي الطyاح qال أنه qاaل سمعت waxaan مqلay أنسا يقuل kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله معنaa rasuulkii ilaahay waa xadيiثkii makaan kaba soo baxnay يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد lftigu kaasaan kaba soo baxnay bab تحويل القبلة والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت